markii la tartamay la siinayo iyo tartankaba axkaamtiisi warami ramyiguna waa ganidii ama toogashadii wax la tooganayey iyadana markii lagu tartamo ama ku tartankeeda axkaamtiisi marka waa tartankii weeyi guud ahaanba tartanka lacagta lagu kala qaadanayo ee isad loo baratamayo qofkii ku guulaystay uu mutaysanayu xaq u yeelanayo goormay bannaan tahay maxayse ku bannaan tahay wa tasixu buu yidhi way ansaxaysaa almusaabaqatu tartankii u asaxaya cala dawaab gaadiidka marka lagu tartamo gaadiidka haddii lagu tartamo tartank markaa musaabaqadu waa tartankii orodka tartankii xagga orodka marka tartankaasi xagga orodku musaabaqada noocaasi waxay ku bannaan gaadiid markii lagu tartamayo dawaabtii markaa weliba de waa kuwii dagaalka loo isticmaali jiray daaboo dhanma waa kuwa qoob kale weyn iyo geeli geela iyo xayawaanka qoob kale waa fardaha iyo dameeraha iyo sidoo kale baqasha waxaa soo raacaya geeli baa soo raacay dawaabtaa in lagu tartamaa lagu baratamaa weliba in lagu baratamaa way bannaanta waana ansaxaysaa oo caqdigii heshiiskii baratanka ee la saxeixda la wada galay mud guntamay buu noqonaya wاlmunaadalaةu bالsihaam dhoogtanka lagu dhoogtamayo leebka ayaa iyaduna banaan leebabka in lagu dhoogtamo way banaantayduna way asaxaysaa idaa kaanat ilmasaafatu macluumatan haddii masaafada dhogtanku iyo hadafka meesha cafwan hadi masaafada tartanku baratanku halka loo kala dheeraynaya ay meel la garanaya tahay qofkii halkaa horgaala wa sifatu lmunaadalati macluumatan dhoogtankana isagana haddii sifada iyo qaabka loo dhoogtamaya ay mid la garanaya tahay yuu banaany tartankii maxaa ka banaan tartankii wax lagu kala qaadanayay labadaasaa ka banaan yani labadaasaa ka ansaxaya labadaasaa caqdigoodu guntamaya haddii labadii qof ay caqdi ama heshiis baratan ay galaan oo daaba ay ku baratamayaan awr ama laba awr ama maaratay laba faras ama laba dameerood ama laba baqalood meesha loo tartamayana ee loo baratamayana la sheego u asaxayaa baratankaasi wixii markaa la dhigayna qofkii de markaa dheereeyey baa yeelanay shuruud baa inoo soo socota iyo qaabka loo loo dhigayo waxaan jaa dhoogtankiina haddii leebiyo maaragtay lagu dhoogtamayo wuu bannaan yahayoo waa in markaa qaabka loo dhoogtamaya ay uu yahay markaa mid la garanayo oo maxaa qaabka loo dhoogtamayaa waa maxay maxaa loogala jeeda waxaa loogala jeedaa markii leebka la ganayo ee maaragtay dee wax baa meel lasoo dhigayaa waxaasaa lagu tuuraya lagu ganaya waa in haddaba laga heshiiyo ma in meesha lala helo un baa la doonayaa mise waxaa la rabaa qofku inuu ku mudo oo bahalkii aanu meesha u qabsado aanu ka soo dhicin ma waxaa la doonaya inuu ka dusiyo ka tafiyo sharaxa ayay noogu iman doontaa inta qaaba ay u dhacdo qarci iyo khasqi iyo marqi bay kala yidhaahdaan iyo khasqi marka tala doonayo bal hadda waa in iyadana la sheego nu meesha ku dhacaayunbaa la rabaa oo aanu weliba ku nagaana uu markaa ka dhaco ama uu ka duso ta la waa in la sheego maxaa markaa meesha ku soo dawaabtaasi waa kuwii lagu dagaalami jiray marka yani wixii lagu dagaalamayo wuu soo gelayaa sida markaa fiilkii oo kale maroodigii waa lagu dagaalami jiray isaguna dee qofkaasuu soo gelaya oo geelibuu lamid noqonay waa looga qiyaas qaadan karaa markaa dee waxaan maanta lagu dagaalamo dhici kartaa in looga qiyaas qaato amaa tan leebka de leebku wuxuu ahaa wixii markaa wax lagu toogan jiray imikana dee rasaastii baa wax lagu tooganaya markaa rasaastii bay noqonaysaa ilaa fii ramyin ramyigiibuu ahaa markaa xadiisku markaa de waa ramyi rasaastii wax lagu tooganaya waa ramyi marka waa caadi oo iyadana waa lagu dhogtami karayaayo waa lagu tartami karaya qur-aankii iyo culuumtii kale iyo ka war iyaga tartankoodii tartankaasi haddii heshiis markaa yani waxa wey hebel iyo hebel waynu tartamaynaa la is yidhaahdo caqdi noocaasa la galo caqdigaasi caqdi jira ma noqonayo heshiis jirana ma noqonayo labadii qof markay tartamaan tartankii dham haddaan heshiiskii aanu de ansax ahayn waa iska uun dad wax isjiri uun laakiin meeshan caqdi ma jiro markaa kii badiyey xaq uma yeelanayo jaa wax uu leeyahay oo ilow ilow in ma noqonaysade halkan caqdigani markuu asaxo caqdigii la galo kii badiyey baaba wixii yeelanayaba looma diidi karo laakiin waxyaalahan kale maanta aynu ku tartanna hadday kubad tahay iyo hadday qur tahay iyo hadday wax kale tahayba caqdigeedii ma ansaxayo oo qofkii badiyey wixii xaq uma yeelanayo haddii markaa la siiyo dee waa hibo oo baabulhibihii soo marnay iyay gelaysaa e baabkan musaabaqan iyo musaabaqadan iyo hawshan geli mayso saa dadkii lacagta dhigay ee ka maaragtay badiyo u dhigay waxay qolaya kii laga badiyeen hadday doonaan siiyaan ln wa lacagtoodi qofkani dheeraynta uu dheereeyey waxba kuma mutaysanin caqdi ahaan sharci ahaan wax uu yeeshay ma jiro mar sidaa tahay ballanqaadunbaa meesha yaalay dee ballanqaadkiina qofkii ku yidhi intaasaan ku siinaya inaanu ku siina iska dhici karta inaanu ka bixin baa fiican hadduu ka baxana loo qabsan maayo o la maayo ilow ilow ninkan wixii aad u ballanqaaday boqol doolar ad u ballanqaaday ninkan boqolkiis hoose cidina odhan mayso watasixu lmusaabaqatu cala adawaabi waalmunaadalatu bisihaam marka munaadaladu waa dhoogtankii watasixu lmusaabaqatu cala dawaab dawaabtii iyo daabadihii dagaalka loo isticmaalayey fardihii iyo geelii labadaasi maroodigii baqashii iyo dameerkiina way soo raacay waxay qoobka lahaa intaas way bannaan in markaa caqdigii markaa tartanka ama baratanka in lagu galo wlmunaadalatu bisihaam caqdigii munaadalada iyo dhoogtanka isagana in leebabkii lagu galo way banaan tahay idaa kaanat ilmasaafatu macluuma haddii masaafada loo loo baratamayaa ay markaa tahay mid la garanayo cad wa sifatu lmunaadalati macluumatan marka la dhoogtamayana haddii markaa qaabka loo dhoogtamayaa uu mid markaa la garanaya yahay oo la cadeeyey wuxuu haddaba noo sheegayaa sabaqii ama jaa-izada yaa bixinaya wayukhriju lciwada waxaan la kala qaadanayo weeyaan ciwadku waxa qaadana waxa bixinaya axadu lmutasaabiqayn labadan baratamaya ama dhoogtamaya midkood baa bixinaya xataa inahu ilaa iyo haddii uu sabaqa haddii isagu dheereeyo istaradahu isagii unbaa dee ceshanayoo qaadanayoo la tegay wa in subiqa haddii laga badiyana akhadahu saaxibuhu kii badiyey baa qaadanaya marka jaa-isadan la kala qaadayo ama koobka la kala qaadayaba haddaa doonto dhaho haddii iyagu ay bixinayaan waa inuu mid keenay oo mid uu bixiyey oo yihi wakaa baalkaasaynu kala qaadaynaa isagaa ama boqol dolar buu dhigayaa waynu kala qaadaynaa buu leeyahay haddii markaa isagii uu dheereeyo dee boqolkiisii u badbaadiyey uun ila kolka hore isagaa lahaaye wax kalena ma helin hadii laga badiyana dee ninkii badiyey boqolkaasuu markaa faaiiday qaabkaasi way ku bannaantay wain akhrajaahu macan haddii labaduba ay dhigaan kana boqol buu keenay kana boqol buu keenay oo la yidha kala qaado lam yajuz ma banaano taasi ilaa an in mooyaane yudkhila baynahuma ay isa soo dhexgeliyaan ay meesha markaa soo dhex dhexgeliyaan muxallilan mid xalaaleeye ah oo muxuu xalaalaynayaa wuxuu xalaalaynayaa waxaan kala qaadashadiisa oo khamaarkiibu meesha ka saar ile khamaar bay haddii kale kolkaad adiguna boqol soo dhigto ee isna u boqol dhigo ee la yidhaahdo waa la baratamaya ama waa la tartamayaa kii dheereeyey baa wixiiba wada qaadanaya arrintaasi maxay noqonaysaa de khamaar bay noqotay ille khamaarkaa sidaas qimaarkuna xaaraan weeye waa maysirki si haddaba qaabkii khamaarku ahaa si looga baxo waa inay qof saddexaad meesha soo geliyaan boqol buu dhigay kan kalena boqol buu dhigay caqdigii baa la gelayaa nin saddexaad oo isagu aan waxba dhigin waa inu meesha soo galo oo isaguna tartanka ku jira deetana maxay noqonayaan saddex nin oo laba lacag dhigeen midna aanu waxba dhigin haddii isagu dheereeyo fa in sabaqa ninkaan waxba dhigin hadduu dheereeyo akhada alciwad labadaba uu dhaafinaya labada boqol ba isaga qaadanaya wa in subiqa haddii isaga laga badiyana lam yaqrab isagoo wax khasaarihii ma gaadhayaan labadii nin ee kalunba de wax kala qaaday lakin isaga wax khasaarihii ma soo gaarin marka ninkani muxuu meesha maxaa meesha loo keenay waxaa la doonayaa waxaan meesha ka socda in qaabkii khamaarku ahaan jiray laga saaro si markaa looga saaraa ninkan loo keenay haddii kala banaanaan mayso adna waan dhigayaa adna waad dhigaysaa waynu haddana dhoogtamaynaayoo sharciga aynoo ogol ama waxaynu ku baratamaynaa ku tartama baratamaynaa muxuu ahaa fardi labadeenna faras ma ansaxayso khamar bay arrintiisu bedeshay haddii markaa labadoodaba cid ka baxsani ay dhigto qof kale ayaa yidhi waa kaase ninkii dheereeya faraskiisu dheereeya ayaa qaadanay ama kiini markaa waxa weeye shishaarsanaado ayaa qaadanaya hadii la yidhaahdo taas iyaduna way bannaan tahay waana inoo iman insha allah wayukhriju lciwada ciwadkan haddaba lacagtan la dhigayo waxa bixinaya axadulmutasaabiqayni labada baratamaya midkood ama labada dhoogtamaya midkood xataa inahu idaa sabaqa ilaa iyo isagu uu badiyo istaradahu uu ceshanayo haddii isagu badida isagii uu ceshanaya isaga qaadanaya wain subiqa haddii laga dheereeyana akhadahu saaxibuhu kii dheereeyey saaxiibkii ahaa ayaa iska qaadanaya wain akhrajaahu macan labadooduba haday soo bixiyaan ciwadkoo midba uu qayb soo dhigo lam yajuz banaanaan mayso khamaar bay noqon ilaa an yudkhilaa baynahumaa inay soo geliyaan mooyaane muxallilan mid markaa uu xalaaleeya oo arrintii markaa caqdigoodii xalaalo ka dhiga siduu u xalaalaynaya khamaarkiibu ka saaray fain sabaa haddii isagu markaa dheere isagu markaa ma soo dhigo lacag ma dhigin isagu fain sabaqa hadduu isagu dheereeyo uu badiyo akhada alciwada wixii meesha la dhigay isaga wada qaadanaya wain subiqa haddii badiyana lam yagram khasaara isaga ma waayo haddaba kuwii kubada ciyaarayay haddii laba kooxood koox waliba lacag dhigto waa inay koox saddexaad soo geliyaanoo iyadoo aan lacag dhigin soo maha ya ah, w caqdiba maaha wax jiraba maaha marka horeba wax jira maaha inkaas oo maaragtay waxa weeye hadday da iska siinayaan ataa kuwii laga bedi haday dhahda waanu iska daynay waxba cidina odhan mayso halkan laakiin hadduu yidhaahdo waan iska daaya ma boqolkii maaragtay ma keenaya hadduu yihado waa lagu qasbad maxkamadaad geenaysa ninkani wuu ila tartamay awrkiisiiyo awrkaygii baan ku tartamay waan ka bediyey boqolbu waxa weeyaan ku ballan qaaday boqolkiibu keeni waay maxaa laleeyahay de waa lagu xukumaya haddii markhaatigii arrintii la helo in arrintaasi jirtay la ogaado dhig baa laleeyahy boqolka waa lagugu leeyahay waa laga qaadaya kitaabu axkaami alaymaani wanuduur halkan waxaa lagaga waramayaa axkaamtii dhaaraha iyo nadarkii dhaartii axkaamteeda iyo nadarkii qofku uu gelayey isagana axkaamtiisa alaimaan waa jamcu yamiin yamiin sideeda af carabiga waa midigta laakiin waxay dhahdaan markay dhaaranayaan bay midigta isqaban jireen markaa saasaa markaa dhaartiina yamiin loo yiri dee magaceeda kale xalif buu ah ama qasam qasam iyo xalif labaduba waa dhaarta yamiinna sideeda waa midigte laakiin maadaama ay maaratay markay isdhaarsanayaan midigta isqaban jireen ayaa markaa eh, yamiin lagu magacaabay dhaartii wuxuu yidhi dhaartii buu soo horreysiiyey walaa yancaqidu lyamiinu ama walaa tancaqidu lyamiinu dhaartu ma guntanto ilaa billaahi tacaalaa magaca alla bay ku guntantaa aw bismin min asmaa'ihi ama magac ka mida ilaahay magacyadiisa ayuunbay ku guntantaa aw sifatin min sifaati daatihi ama sifo ka mida ilaahay wa tacaala sifaadkiisa qofkii dhaaranaya waa inuu magaca waa inuu allah ku dhaarto wallaahi oo kale ama magacyadii kale ilaahay uu lahaa bismi min asmaa'ihi wاraxmaani warabbi اlkacbati iyo wixii lamidka ah aw صifati min صifaati daatihi ama صifo ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay waa inuu ku dhaarto intaasay ku guntantaa dhaarto haddaad wax kale ku dhaarato nebiga ilaahay haddaad tiraahdo waxba dhaari ma guntamin inaad dambaabtayna hadal baa ku jira culamada qayb badan baa waa dambaabtay waaba sida loo badan yahay shaaficiyaduna waxay leeyihiin meel baad ka dhacday laakiin dembi ma gaadhayso nebiga ilaahay haddaad tirahda iyo waxaa la midkaod ku dhaarato makhluuq ku dhaarato ama aad malaa'igta ku dhaarato lama ogola ilaahay baad ku dhaaranaysaa magacyadiisaad ku dhaaran kartaa waxaad ku dhaaran kartaa sifo ka mida sifaatka ilahay wa cizat illaahi wa jalaali illaahi waad odhan kartaa qur-aanka haddaad ku dhaaratana dhib ma laho waa sifo ilaahay waa hadalkiisii waa kalaamkii ilaahay saddexdaa mid kamida kii sheega dhaartiisu way guntantay way guntantay maxaa loogala jeedaa axkaamta soo socotaa ka ratib hadduu dhaartii fuliyo dee waa sidii la rabay hadduu fulin waayo kafaaraa iman markii saddexdaa mid kamid ah ku dhaarto laakiin hadduu wax kale ku dhaarto yahuudi baan ahay hadday taasi sidaa tahay buu markaas haddana la waayey ma yahuudi ma noqday waxba ma noqonaya de waxaasoo kale wax qof weynu ku hadla maha iska daawan baa loo laakiin waxaasi dhaar maaha kafaaro ku waajibaysaana ma jirayso qaarkood kafurtu bilaahi soomaalidu afcarabi jaba bay ku hadlaanoo kufurtu bilaahi bay idhaahda marka waa qalad waxaasi dhaarna ma aha waxaasi dhaarna ma aha wax ka ratib mayo oo la odrhanayo hadii aad fulin weydo kafaaraa lagu leeya sidanaad jirtana ma jirto marka macnihii guntamidda waad garatay maan filay marka leey dhaartu intaasun bay ku guntanta wax kale kii sheegay waa taanaabahay waaye waa tay sidana dhacdaye waa maxay gani dhacaa macno male waxaas walaa yancaqidu lyamiinu walaa tancaqidu lyamiinu dhaartu kuma guntanto ilaa billaahi tacaala lafdiga allah in lagu dhaarto mooyaane aw bismi min asmaa'ihi ama magacyadii kale ilaahay uu lahaa in lagu dhaarto aw صifati min صifaati daatihi ama صifo ka mid ah صifaatkii ilaahay subxaanahu wa tacaala sida cilmigiisii iyo qudradiisii iyo kalaamkiisii iyo wixii lamidka ah waman xalafa qofka dhaarta bisadaqati maalihi inuu xoolihiisa sadaqaysanayo fa huwa mukhayar halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa nooc kaloo culamada qaarkood ay xalif ku sheegaanoo haddii ay saasi dhacdo ama ilaahay ilaahayo haddaad aabahay caafimaadiso xoolahaygoo dhan baan sadaqaysan hadduu qofku idhaahdo iyo waxaa la midka ah xoolaho keliya maaha saddex jeer baan soo xajiyey dad ilaahay aabahay bogsiiso dad ilaahay waxaa siiso waxaasaan qabani hadalka noocaasihi horta sidiisa waa nadar oo nadarkuu gelaya inoo iman doona laakiin dhinac buu dhaarta ka shabahaa bay yidhaahdeenoo mararka qaarkood baad markuu markaa ka shabaadhaarta shabaha waxa weeye waa markaad doonayso inaad cid wax u diiddo ama aad wax ku qasabto oo maalan oo kale aada leedahay haddii aad haddaan mar damba waxaasoo kale ku noqo naftaadaad ayaad markaa waxa weeyaan aad aad doonaysaa wax ka manciso marka saad mar dambe sidaa sameeyo xaj igu waajibay waan xajiye marka maxaad doonaysaa naftaada doonaysaa waxaan aad ka manciso waa maalan xumaan ay maalan baratay ood rabto inaad ka goyso markaasa waxaad leedahay haddaan mar ku noqdo waxaasaa igu waajibay ama waxaad rabtaa inaad wax ku dhiiri geliso naftaada xai iyo manci wax ku dhiirigelin iyo wax u diidid nadarka ay soo saarto ee mucalaqa sidaas markaad leedahay haddee mar dambe waxaasi aan sameeyo saasaan haddii aan waxaa samayn waayo sidaasaa igu waajibi noocaa markaad tidhaahdo dhaar bay u eg tahayoo dee waa naftaadiood markaa wax ku adkaynayso waa adkayn marka xalif baa lagu magacaabaa laakiin axkaamtii xalifka ma laho waa kan sheekhu wuxuu yidhi waman xalafa bisadaqati maalihi qofka ku dhaarta inuu maalkiisa sadaqaysanayo yani maalan wuxuu yidhi gabadh aan ixlaalayn haddaan eego waxaa ku nadiray inaan xoolahaygo dhan sadaqaysanayo markaasuu haddana da ishayn waaye maxaa ku waajibi wuxuu yidhi fahuwa mukhayaru bayna asadaqati aw kafaarati yamiin ninka noocaasi waxaa la kala dooransiin laba wixii uu ku nadrayoo inuu xoolihiisoo dhan dee sadaqaysto maalan ama intii uu magacaabay iyo wa bayna kafaarati yamiin wixiisani dhaarna waa u egyahay waana nadar oo dhaartii wuxuu ugu egyahay xaggan waxbuu doonayaa inuu adkeeyo dhaartana maxaa loo dhaartaa de waxaa loo dhaartaa si wax loo adkeeyo soo ma takiid wallaahi inaanan wmarka mar dambe waxaa samaynayn wallaahi inaanan kula hadlayn waa takiid iyo maarata adkayn markaa nadarka noocanee adkaynta u yimid dhinaca dhaartiibuu ka shabahaa rasuulkana de waati xadiikii kafaaratu nadri kafaaratu yamiin ahayd markaa kan halkana ku xambaareen markaa inaad kafaaratu yamiin bixiso iyo kafaaradii dhaarta inaad bixiso iyo inaad nadarkaagii fuliso dee sadaqadii intii aad ku nadartay ama sakadii waaujeeda xajkii aad isku waajibisay ama salaadii ama soonkii aad sidiisa ula timaado iyo inaad kafaaratu yamiin bixiso labadaasaa lagu kala dooransiin markaa dhaar caadiya maaha wy walaa shaya fii lagwi اlyamiin dhaarta iska lagwiga ah iyada waxba kama waajibaan dhaarta lagwigii waa maxay waa dhaarta aanad u qastina laakiin carabku wani kaa boobay mararka qaarkood war waxa weeyaan fadhiiso ama shaha cab iyo mayane waan yar me wallahi waad cabbaysaa si yaroo iska deg dega unbay ku soo baxda oo aanad markaa ku talagelin dhaarta noocaasa waxaa loo yaqaanaa laquulyamiin waxaa kaloo laquulyamiinka soo gelaysa de haddii uu qofku wax moodayey laakiin sidii uu moodayey aanay noqonin waxbuu ku dhaartay inay sidaa tahay isagu wuu moodayey inay tahay laakiin may noqonin sidii taasina iyaduna laquulyamiinkaasay gelaysa marka kuwaas dhaarta noocaasa waxba kama waajibaan waman xalafa qofkii dhaarta allaa yafcala shayan waxbuu ku dhaartay inaanu samaynayni wallahi inaa ninkaa gurigiisa gelay wallahi inaa ninkaa waba ka iibsanayn ninkaa maxameda wallahi inaan waba ka iibsanayn fa amara hayrahu bificlihi war dambuu u yar baahday wax ninkii hayo wallahi inaan ninkaa waba ka iibsanayn buu alaab ninkii hayo u fa amara hayrahu mid kale ayaa wuxuu faray bificlihi inuu arrintii sameeyo war lacagtan qaadoo ninka alaabta iga soo iibo lam yaxnath ninkaasi dhaartii ma jebin ila yaa ka soo iibiye alaabta ninka ninkaasaa kasoo iibiy isagu waxba kamuu soo iibin iibkii ninkaasaa loo tiirinayaa baaici iibiyihiina waa ka alaabta soo iibi iibsadihiina dee waa wakiilka ayaa waxa weya caqdiga mushtarika ah markaad iyo mushtarigii kala eegto baa'iciina waa ninkan alaabta haya mushtarigiina ama kii markaa iibsadaha ahaye waan iibsaday odhanayeyna dee waa ninkan wakiilka ah markaa ninkii soo diray muwakilka ahaa dee isagu markaa caqdigan darafkama aha hadda alaabtii isagaa yeelanaya laakiin haddana caqdigan ilan caqdigii iibku ka dhaartay dee caqdigii iibka muu samayn ninkan laakiin arrintaasi waa inaanay guur ahayn baa layihi haduu yidhahdo wallaahi ninkaas dhalay guursanaynin oo markii dambena haddana ay inan isfahmaan oo deetana miduu diruu yidhaahdo odayga qabiiltu ka soo agdhe guursaduhu yuu noqonaya dee kaama noqonayo caqdigii toos buu adiga kuugu dhacaya markaa taasi iyadu ma noqonayso halkan soo geli maysaa layi iska ilaa inaad guur ka dhaarto waman xalafa an laa yafcala qofkii ku dhaartay inaanu wax samaynaynin fa amara hayrahu bificlihi deetana mid kale amra inuu wixii yeelo uu soo qabto lam u wakiishay markaa weey lam yaxnath ninkaasi eh, xinsigu maanta dembi maaha oo dhaarta inaad khilaaftaa dambi ma aha gurigii aad ka dhaaratay ti wallahi ma gelaya haddaad gasho maa dembaabin kafaarun baa kugu waajibaysa marka xinsiga ha u macnaynin dembi halkan maanta e, waa dhaar jabintii wey dhaartii miyuu jabiyo yani kafaaradii miyay ku waajibtay ama wixii ka dhalanaya dhaartiisani miyuu ku dhacay lam yaxna marka waman xalafkii ku dhaartay calaa anlaa yafcala amrayni laba arimood inaanu samaynaynin aanu wada samaynaynin fafacala axadahumaa labadii midkood sameeyaa lam yaxna ninkaasina ma dhaaranayo yani dhaartii muu jabinin oo kuma dhicin kafaara kumay wuxuu yidhi wallaahi laa albasu haadayni thawbayn labadan maro wallaahi inaanan xidhanaynin labadan wallaahi inaanan xidhanayn markuu labadaba la aan xidhanaynin de hadduu labadiiba isla xidho unbu ama labadii kolba mid xidho hadduu isla xidho ama kolba mid xidho ayuunbuu noqonayaa qof dhaartiisii jabiyey laakiin wallahi inaanan labadaa xidhanaynin markuu yidhi hadduu mid xidho de wuxuu ka dhaartay muxuu ahaa inaanu labadaa xidhanayn markaa labadiinbuu xidhan baa laleey markuu labadii xidho ayuunbay dhaartiisii jabtay laakiin hadduu mid ahaan xidho dhaartii may jabin marka waa saas yani waa ficil markaa laba arimood ku tacaluqaya eh, hamoodin in laba ficil amrayn ficlaynayna ma odhan hadduna wallahi inaanan guriga hebel gelayn isagana la hadlaynin dee gelitaankuna waa gaar hadalkiisuna gaar buu noqonay waman xalafa kii ku dhaartay calaa anlaa yafcala amrayni laba arin inaanu samaynaynin fafacala axadahumaa midkooduu sameeyo markaa laba arimood samayn yani waa labadaa mar walaan xidhanin ninka axmed iyo wallahi inaanan la hadlaynin labadaa wallahi inaanan la hadlaynin markaasuu mid ahaan la lam yaxna fafacala axadahumaa mid ahaan lam yaxna ninkaas dhaartii muu jabin qofkii jabiya maxaa laga rabaa kafaaratulyamiin baa laga rabaa inuu kafaara kafaara gudkii bixiyo waa maxay kafaara gudkaasi wa kafaarat lyamiini kafaarada dhaartu huwa qofku mukhayarun fiiha waxaa la kala dooransiinayaa kafaaradan eh, dhaarta markuu bixinayo bayna alaaثati ashyaaa saddex qodob baa kala dooransiin saddex arimood cidqu raqabatin mumina adoon muslima inuu rumeeyo inuu xoreeyo aw icaamu casharati masaakiina toban miskiin inuu quudiyo kuli miskiini icaamu kuli miskiini muddan miskiin walba iyada oo la quudinayo mud mudkan horen usoo qiyaastiisa usoo garan marka qodobka koobaad inuu addoon xoreeyo ama ama addoon qof muslimoo addoona inuu xoreeyo iyo inuu toban miskiin mid walba mudqoodiyo oo inagii hore usoo sheegnay raashin kasta oo waajibaana wuxuu noqonayaa axkaamtii sakaatulfitri daad ku socodsiinaysa xagga noociisa iyo qaabku noqonay toban miskiin markaa midkii mudsiinaya aw kiswatuhum hawban hawbaa haddaanu taa yeelayna waxaa kaloo u furan inuu toban miskiin dhar u xidho awban awban marka muxuu iayaa ma isku joog mid walba iaa maya mid walba waa inuu maro un siiyo la xidho oo kiswo lagu sheegi karo hadduu mid walba cumaamad siiyo waa caadi bale aduu mid walba gunti siiyo waa caadi macawiis mid walba siiyo ama mid walba uu markaa waxa shaar siiyo mid walba waa inuu maro hal maro oo markaa la xidho waa inuu siiyo saddexdaa markaa tuu doonuu qaadanaya inuu addoon xoreeyo inuu toban miskiin cunto siiyo iyo inuu toban miskiin dhar u xidho isagaa ikhtiyaar kale saddexdaatuu doona ha yeelo haddii saddexdiiba uu kari waayo hadduu saddexdii mid ahaanuu karo labada kale aanu karin dee taa u karayuu samaynaya haddii saddexdiiba uu kari waayo fain lam yajid saddexdiiba hadduu tahli waayo oo kari waayo fa siyaamu alaaثati ayaam facalayhi siyaamu alaaثati ayaam waxaa ku waajibay oo laga doonayaa saddex maalmood inuu soomo ama ha isku xiiirsanaato ama kala gaargaar ha ahaato laakiin waxa fiican inay isku xidhiidhsanaato faslu والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق والنذر نذر كيف أنا لك هذا نذر كسيدي سواء قفك بلان قاضو نذرك harci ahaanna waa inuu qofku wax aan waajib ahayn isku waajibiyo waxaan waajib ahayn inuu isku waajibiyo haddaba nadarkaasi kolkii qofku nadro nadarkii miyaa laga doonaya wuxuu yihi wanadru yalzamu nadarkii laazim buu noqonaya wuxuu adigu isku waajibisay waa lagaa doonaya adigaa isku waajibiyey fi lmujaazaati buu yidhi marka ay abaalmarin tahay abaalmarintu waaba tusaalahan inoo soo wado oo haddii ilaahay aabbahay bogsiiyo waxaasaan bixinaya markuu yidhaahdo yacni waxaad moodaa inuu abaalgud samaynayo oo uu de shukri iyo mahadnaq uu samaynayo markii ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu markaa qabsaday u sameeyey oo isaguna markaa mahadnaqayo xaggaasaa markaa mujaazaad mujaazaad waa abaalin ama abaalgud weyn marka nadarku kuma gaar aha abaalgudka mujaazaadka kan la yadhaa ku gaar ma aha nadarku waa laba qaybood oo nadru tabarur iyo nadru mujaazaa baa la kala yidhahda nadru tabarur tabarur waa min albir waa nadar qofku doonayo inuu daaco ku sameeyo ama naftiisa ku tirtirsii maara ku tirtirsiiyo haddii markaa nadarkaasi uu sida maaloo kale wuuu yihi n waxaan ku nadiray inaan rabadaan tan soo socota tobanka dambe ictikaafo shardi uu ku xidhay ma jirto mar haddaanu shardi xidhin waa nadru tabarur buu noqonaya waa unu guntamaya waa ansaxaya kan mujaazaadka sheekhu uu sheegayna isaguna wuu ansaxaya labaduba waxay ku asaxaan calaa mubaaxin wax bannaanoo aan macsiyo ahayn mubaaxdaas qaar baa maaragtay hadal baa ku yar jira laakiin haddaynu saa u macnayno caadi weey calaa mubaaxin wax aan macsiyo ahayn buu ku ansaxaa wa aacatin oo welibana aaca iyo markaa cibaado ah. marka laba arimood ayaa laga egaada markaa tan dambaaba kaaga filan kolka wixii cibaado ah unbuu ku ansaxaa cibaadooda macsiyo ma noqotaba cibaadada ilaahay iyo aacada ilaahay iyadu macsiyo ma noqoto markaa mubaaxda wuxuu ujeeda waa inaan wixii horta dembi ahayn oon macsiyo ahayn hadduu qofku macsiyo uu ku nadiro wallaahi waxaan ku nadira hebel dilo inaan dilba mutaysanin taas macna wa wa wax jira maaha nadarkaasina wax ka soo qaad ma leh waa inaan markaa macsiyo ahayn weliba waa inuu aaco wax cibaado oo ilaahay loogu dhawaado waxan waa inuu yahay ee aanu iska ahayn waxyaalihii caadiga ah waxyaalihii caadiga ah waxaan ku nadirina maanta beri socon buu yidhi yaa laga doonaya inuu beriiski cuno waxaas cibaado maaha laleeyahay meesha iska marka wixii waa inuu aaco yahay oo uu yahay wax cibaado ah waa inuu yahay xataa waxay dhahdeen hadduu ku nadiro inuu guursado ama gontamayo guurku waa iska maladaadka cuntada la cunayumu ka agdhow yahay baa layii marka raggii ku nadiray inay afar dumara guursadaan waxba nadarkaasi eh, kuma qasbinidin haddaydan markaa fulinayn ka qowlihii sida inuu yidhaahdo in shafa allaahu hadii haddii ilaahay uu caafiyo qofkaa iga xanuunsanaya falilaahi calaya ilaahay wuxuu igu leeyahay an usaliya inaan tukado aw asuuma ama aan soomo aw atasadaqa ama aan sadaqaysto tudonaha ihado hadduu ihahdo falilaahi calaya an usaliya salaadii baa ku waajibtay hadduu ihahdo falilaahi an asuuma soonkii baa ku waajibay hadduu ihahdo falilaahi an atasadaqa sadaqadii baa waajibaysa haddii markaa salaadda uu in sheegay de intii uu sheegay baa waajibaysa afar ragcadood buu sheegay boqol ragcadood buu sheegay kun ragcadood buu sheegay intuu sheegay baa waajibaysa soonka hadduu maalmo sheegay intii maalmooda uu sheegay baa waajibi sadaqada hadduu wax qabsaday wixii uu qabsaday yaa waajibi wayalzamuhu min daalika haddii laakiin aan waxba qabsan wuxuu yidhi uun haddii ilaahay caafiyo salaad baa igu waajibtay dab salaaddaasi imisay noqonaysaa tolow haddii ilaahay caafiyo soon baa igu waajibay oo soonkaasi imisu noqonaya haddii ilaahay caafiyo sadaqad baa igu waajibtay imisay noqonaysa wayalzamhu min dalika waxaa haddaba kaga waajibaya buu yihi waxa uu sheegay maa yaqacu calayhi lismu wax magacu uu ku dhaboobayo ah. markaa soonkii muxuu ku dhaboobaa goormaad qof soomay noqonaysaa haddaad maalin soomto dee waad soomto markaa kii yidhi falilaahi calaya an asuuma inaan soomaa ilaahay igu leeyahay maxaa laga rabaa maalin baa laga rabaa hadduu ka badinayana waa khayr waa sunna iska noqonaysa waayahay kii yidhi wuxuu ilaahay igu leeyahay inaan tukado kiina maxaa ku waajibay hal salaad saba maha halkii salaad salaaddii way kala ragcada duwan maxay noqonaysaa iyadana waxaa la yidhi laba ragcadood baa ku waajibay waayo wax laba ragcadood baa ugu yar inta waajibta salaada waajibta maxaa ugu yar laba ragcadood baa ugu yar markaa laba ragcadood ayaa kaana ku waajibay kii yidhi inaan sadaqaysto isagana maxaa ku waajibay wax wax ugu yaraa la sadaqaysta de kun shilin ku waajibay <laughs> waxa wax ugu yaree la sadaqaysta maal noqon kara ah, wax kasta oo maal noqon kara oo maarata aqalu mutamo walba yadhahdaan wax maal laga dhigta waxa ugu yar kun shilin baa allah ka yeelay hadduu la baxo nadarkii ninkaasi waa ka soo baxay walaa nadra fii macsiyatin ah, markii mubax lagu soo yidhi macsiyadaa baxaysaye walaa nadra fii macsiyatin wixii macsiyo ah, nadar kuma asaxo ka qowlii wuxuu hi qataltu fulaana falilaahi calaya kada ninkaa hebela haddaan dilo salaad baa igu waajibtay salaadii kuguma waajibtay qisaas baa kugu waajibtay daad ninkaa hebela disho salaadii kugumay waajibine hadduu kuf yahay sidoo kale waa inaanay cibaadadu waajib ahayn adaad tiraahdo waxaan ku nadray inaan maanta salaada duhur tukado inaan maanta salaada duhur tukado salaaddu marka hore waajib kugu ahayn markaa nadarkeedu iyadana macno ma samaynayo walaa yalzamu nadru nadarku kuma laazimo calaa tarki mubaax qofku ku nadray inuu wax mubaaxa ka tago mubaax inuu ka tago qofku hadduu ku nadro wa ka soo qaad ma laho waba maarata nadarkaas eh, ku waajibi maayo laazimi maayo ka qowli wuxuu i aakulu laxman haddii ilaahay aabba caafiya buu inaan hilib dambe cunayno hilibkaan ilahay dartii u daynaya hilibku kolka horeba iska mubaax bu cibaado mu ahayn macsiyana maaha inaad ka tagtaa marka mubaaxa samayntiisuna ma laasimto ka tegiddiisuna ma laasimto laa aakulu laxman kii ku dhaartay markaa kii ku nadiray inaan hilib cunin aw laa ashrabu labanan ama caana ma ku nadray iyo wamaa ashbaha daalika wixii la mida ka noocaasa waxba nadarkiisaasi mid markaa laazimaya ma noqonayo kitaabu axkaami alaqdiyati waashahaadaat halkan waxaa lagaga waramayaa alaqdiya waa jamcu qadaa waa garsoorkii shahaadaatna waa jamcu shahaado waa markhaatigii marka axkaamtii garsoorka iyo hadda markaa mar haddaad garsoor soo gaadhay macnaheedu waa maxay axkaamtii waa soo dhammaatay wey iyo xuduuddii iyo dadkala saarkii iyo wixii wax ku ansaxayeen iyo hawshii way soo dhammaatay garsoorkii bay gaadhay hadda iyo fulintii hal qodob baa hadhayoo xorayntii cidqigii isaga xagga dambea la geeyo khaatimada ayaa lagu qurxiyo in ilaahay maaragtay uu markaa naartay naga xoreeyo ayaa markaa looga dhowaanayayo xagga dambe cidqigii isaga la geeyey laakiin axkaamtii kale kaleo dhan waa laguu soo dhameeyey fulinteedii unbaa hadda la gelayaa iyo garsoorkii walaa yajuusu ma bannaano an yariya alqadaa garsoorka inuu qabto oo loo dhiibo ilaa man istakmalat fiihi qof ay ku dhammaystirantay mooyaane khamsa casharata khaslatan shan iyo toban arimood qofkii laga helo ayuunbay bannaan tahay in garsoor garsoore laga dhigo oo ummadda kale xukun la yidhaahdo marka in dadka la kala xukumo waa arin fiicano mansib aada u qaaliya weeyaan waana mansib khatartiisale waana waa mansib qiimo badan leh khatar badan maleh marka qofkii xaqiisa ka soo baxa abaalmarinta ilaahay u diyaariyey aad bay u weytay ka ku qalaabta ee ka dhiga markaa waxa weya meeluu ummadda ku shirqoolu lacagta kaga furta ka dhigana waa meel khataroo naarta laga galo saa daraaddi ba xadiiska qaarkood ugu soo aroortay qofkii qaadi laga dhigay middi la baa la gowracay waa xadiis faqad dubixa biayri sikiin waxaan midi ahayn baa lagu alay ninka ninka qaadiga laga dhigay yani waa meel halisaa la geeyey ee aad ha u digtoonaado haddaba uma banaana in qaadi laga dhigo garsoore laga dhigo shan iyo toban qodob ninka aan laga helin kow alislaam horta waa inuu muslim yahay gaal garsoore inoo noqon maayo xataa gaaladii ayaa la yidhi maaragtay garsoore gaala loo maaragtay waxa weeye loo samayn maayo gaaladii nagu dhexnoo ahlu dimaha ahaa jizyada aynu ka qaadayna loo odhan maayo mid garsoore oo idinka ahoo baa maaragtay laydiin dhimay u garqaadi maayo kaas walbuluuq qaangaadh inaan kii yaraa in qaangaadhka ayni faqiih kasta hadduu noqdo ilaahay u furay cilmi iyo caqliba kol haddaanu qaangaadhin iska yarsugbanu leenahay waad gaari doonta walcaqluna waa garaadki de haddii markaa ay jirto qaadi noqon maayo walxuriya xornimadii addoonkii isaguna mas-uul ma noqdo isagaa mas-uul laga yahay wadukuuratu labnimadii dumarkii shareecadu in lasoo saaro kumay dadaalin ee inay guryahooda iska joogaanoo halkaa lagu biilo oo mas-uuliyadoodu ragga saaraato ayaa shareecadu ay qariirtay markaa dumarkii dee qaadi noqon maayo haddaan qaadi noqon wasiirna noqon maayo waalcadaalatu cadaaladdii oo iyaduna ah dee inuu qofkani yahay qof toosan maaha cadaaladii markuu dadka kala xukumayo ta hadda laga doonaya inuu xaqiijiyo laakiin tan marka hore ee la magacaabayo laga eegaya waa toosnaantii wey cadaaladdan la sheega shuruud ay culamadu ku sheegaan waa toosnaanta inuu qof toosan oo quman yahay wa macrifatu axkaami اlkitaabi waاsunna axkaamtii kitaabka iyo sunnaha waa inuu garanayo qur'aanka iyo axaadiista qaabka loola dhaqmo caamkooda iyo khaaskooda iyo mujmalkooda iyo mubayankooda iyo ilaa aakhirihi waa inuu yaqaano waاlijmaac ijmaacii isagana waa inuu yaqaano iyo wixii ay isku waafaqeen iyo walikhtilaaf wixii culamadu ay isku khilaafeen waa inuu kala garanayo wa uruqi ijtihaad qaabkii loo ijtihaadaye ijtihaadka halka loo maro oo adilada qaabkii markaa waxa weyaan loo daliishanayaya iyadana waa inuu garanayo wa arafin min lisaan اcarab araf ay arafin saalix yani in fiican arafku waa waa qeyb ama in weeyaane laakiin de in fiican baa loogala jeedaa waa inuu wax fiican ka garanayo maarata hadalkii carabta af carbeedka waa inuu wax fiican ka garanayo sida qur-aanka iyo axaadiistii iyo uu u fahmo wa tafsiiri kitaab illaahi tacaala tafsiirkii kitaabkana qur-aanka tafsiirkiisii waa inuu wax fiican uu ka garanayo wa an yakuuna waa inuu yahay samiican ama waa tiahdaa yani tafsir kitaab macrifa tafsir kitaab ila kitabka tafsirkiisi waa inuu garanayo wa an yakuuna samiican waa in dhagihiisii de maqalkii uu joogo haba dhaga cuslaaday baa hadii la doonay marka lagu yar qayli hadduu maqlayo codkun baa kor u qaada la odhan kuwii markaa loo garsooraya haddaan waxba maqlaynin faraha wax loogu sheeg sheegayaa socon mayso an yakuuna samiican waa inuu yahay mid dhaga qaba wa basiiran waa inuu yahay mid wax arkaya oo mid qofkan la hadlayo waa inuu arkaya de si markaa dadkii markaa cad ugu kala saaro wa kaatiban buu waa inuu qoraa yahay mid umiya hadduu doono qur-aanka iyo axaadiistaba korka ha ka hayo axkaamta wada garanayo kol haddaanu waxba qori karaynin qaadi noqon maayo buu sheekhu laakiin waxaa la yihi taasi way fiican tahay una waxba idu shardi maaha hadduu intii kale isla waxba markaa inuu umi yahay dhib mayso nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baaba umi ahaa inkastoo isaga xaggiisa dee mucjizo ka ahayd uminimada nebi maxamed dee iyadu mid mucjizaa bay ahaydoo loogu talagalay in markaa waxa weeyaan ay calaamad iyo aayad nebinimadiisa sheegaysa ay noqoto idan lartaaba almubtiluun sow lama odhan wamaa eh, kunta tatlu min qablihi min kitaabi walaa takhuطuhu biyamiinika idan lartaaba almubtiluun gaaladan xume baatilka ku hadlaysa baa shakiil ahayoo wuu soo qortay odhana isagoo ay ogyihiin umiyay ayay igtataba ha iyagoo og maxamed alayhi salaatu wasalaam inahu yaqra' walaa yaktub ayaa haddana waxay yidhahdeen iktatabahaa war waxaa meelbu ka soo qoray marka hadday ku ogaan lahaayeen qoraalna maxaad u malaynaysa marka iyadu waxay ahayd mid de waxa wy mucjizaa bay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala uu ku icjaaz gelinayay laakiin dadkii kale de inay qoraan noqdaan waa laga doonaya qofki qof qoraalka yaqaana inuu noqdo waa laynaga doonayaa laakiin shardi uma aha wa mutayaqidan waa inuu yahay nin soo jeeda oon la kaartaynayno wax laysu daba dabamarinaynoo aan markaa waxa weeye degmaynin nin soo jeeda oo garaadkiisii buuxo waa inuu yahay qof gaboobiba yidhaahoo da-a oo wixii iskaga dhex daadanayaanoo la tacaalayaba waxaanu maaragtay eh, kala xukumayo waa inaanu ahay wayustaxabbu eh, marka shuruuddii waa intaa shuruuddii ya wax kala idin qoran ya musta mustayqidan buu idin qoran mustayqidan mutayaqidan baa ka fiican mutayaqidan mustayqid waa qof soo jeede soo jeedkii de haddaynu e, maaratay qof qof hal hurdin buu noqonaya marka imika waxa loo jeedaa waa qof yacni maskax ahaan u soo jeeda ma aha qof aan hurdin looma jeedo mutayaqid baa la idhahda yani qof maskaxdiisu e, aad qof markaa u feejigan wey waa inuu yahay qof feejigan oo qof markaa muafala oo moog waa inaanu ahayn shuruuddii waa intaas marka inuu lowga yaqaanaa kuma jirto iyo inuu maaragtay xeerka iyo maaragtay inuu shahaado xeer sito iyo kuma jiraan waxaas shuruuddaa intii qofkii laga helay ayaa ummada kala xukumi kara kii aan intaa laga helayna waxba ma kala xukumi karo wayustaxabu waxaa hadaba mustaxab ah an yajlisa inuu fadhiisto qaadigu fii wasati اlbeled majliskiisa iyo halkuu dadka ku kala xukumaya meel dhexe oo beledka bartankiisa ah waa inay ahaato si si siman ay ugu iman karaan laakiin hadduu koono maro dee kuwa xaggaa ula jooga marka waxa weeyaan u xagliyey bay noqonaysaa kale hareeraha darafyadii kale dulmi bay ku jiraan markaa inuu bartanka yimaado si siman darafyadiioo dhamm ay ugu iman karaan wey weliba fii mawdicin baarizi linaas meeshuu fadhiisanaya waa inay meel la yaqaano oo muuqato tahay fii mawdicin meel baarisin linaas dadka u muuqata si qofkii u baahdaaba u yimaado laakiin haddii uu meel luuqa intuu galo ay doondoon iyo dayday noqoto dadka badankooda aanay ama dad badani aanay heli karayninba meeshiisii dee iyagana markaa kadeed bay ku noqonaysaa markaa waa inay meeshu tahay u fadhiisanaya waxa fiican yani way fiican tahay meeshuu fadhiisanaya inay tahay meel dadka baarizu aho u ah wada muuqato walaa xijaaba ama walaa xujaaba labadaba waad akhri karaysa waa in aanay jirin xujaabti yacnii dad markaa ugelidii in loo gala diidayo waa inaan ninkani aanu ahayn nin albaabka intu hoosta ka soo xidho halkaa la taagan yahayoo shir buu ku jiraa lagu odhanay ama hawl buu ku jiraa waa inaanay sidaa ahayn laakiin waxa lama diidayo inuu samaysto qof dadka kala nidaamiya qof dadka nidaamiya inuu sameeyo lama diidayo mid in loo soo galo diida inuu samaystaa la diiday intu albaabkii hoosta ka xidho duhurku markuu dhawaada watigiiba ayuu dadka ka yarfuraya laba saddex qof gelaysa marka kaasi dadkii u haligay kaasi ummaddii waxba uma qaban waxaa la doonayaa waktigii saacadii loogu talagalay inuu yimaado meeshii soo fadhiisto ilaa saacaddu ay ka dhammaanaysa albaabkaasi wuu furnaanaya hawshiisaasuu wadanay qofkan markaa dadka u nidaaminaya ee kala habaynayana wuu u joogaya dadkii u kala habaynaya loo diidi maayota walaa yaqcudu u fadhiisan maayo lilqadaa'i garsoorka fi lmasjid masjidka udhex fadhiisan maayo halkan igu kaalay odhan maayo waayo dee waxa weeye meeshii maxkamaddii waa meel lagu murmayo masaajidkiina muramaha iyo hadalkaa kor loo qaadayo munaasib uma aha markaa wuxuu dadka kala xukumayaa meel aan masaajidka ahayn haddii ay masaajid ku qabsato ku kala xukumo dembi ma aha laakiin meel kale inuu samaysto wey wayusawii bayna fii alaaثati ashyaa intaasi mustaxabaadkiiba tani waa waajib wayusawii wuu simayaa bayna alkhasmayni labadaniisa soo dacweeyey fii alaaثati ashyaa saddex arimood way ka sinaanayaan waa waajib fi lmajlis xagga fadhiga midna kursi lagu fariisin maayo midna dhulka fadhiiso la odhan maayo ama midna la fadhiisin maayo midna saro joog la maayo ma banaana majliskii halkay fadhiisanayaan way ka sinaanayaan laba meeloodoo isku mid ay fadhiisan ama labaduba way taagnaan ama labaduba way fadhiisan midna la fadili maayo ma banaana wallafdi hadalka war hebel bal warran ma la fiican yahay xaafadii ahay kan kalena hay maxaa socoti sax hadalka labadoodu way u sinaanay isku sibuu ula hadlayaa isku sibaanu hadalka ugu fasaxaya waa in iyadana u ka sima wlaxdi xataa daymada bay yidhaahdeen fuqahadi waa inuu ka simo oo aanu mid uun ishindhiisu aanay ku maqnaanin waxa weey waa inay dareemaan labada nin laba ninoo isaga agtiisa ka siman inay yihiin hadday doonaan mid ay isku fogaadaan oo saaxiiba horaha ahaadaan kan kalena nin aanay isgaranaynbo ariiba hadduu doono ha noqdo isku si buu ula hadlayaa isku sina labadooda uu u fiirinaya walaa yajuusu ma bannaana an yaqbala alhadiyata ninkii qaadiga ahaa garsooraha ahaa inuu hadiyad ka aqbalo min ahli camalihi dadkii shaqadiisa dadka shaqadiisa waa camal camal marka yidhahdan waxay ujeedaa waa gobolka min ahli camalihi waa dadkii gobolkiisa marka waa intii u ka intii shaqadiisu ad yani masalan waxa la yidhi aduu degmo ayaad ka tahay garsoore marka camalkiisu waa degmadaa marka intii uu ka shaqaynayey meesha lafteediibaa camal lagu magacaabay marka marka meeshaa shaqadiisu tahay ee intaa loo xadid loo xadeeyey dadka degan wax hadiyadaho uu ka qaadan karaa ma jirto marka haddii ay laba qofoo isa soo dacweeyey oo ay yihiin oo mid uu hadiyad u keeno dee caadiga habay noqonaysa hadduu doono haba noqdo qof ay saaxiibba ahaayeen hore wax isugu hadiyeyn jireen mar haddii maanta dacwo taagani jirto oo ninkani maanta dacwada halkan uga furan tahay hadiyaddii way xidhanta haddaanay dacwadi furnayn markaasaynu yar kala qaadaynaa qofkii hore wax ugu soo hadiyadeyn jiray iyo kii aan wax ugu soo hadiyeyn jirin haddii markaa nin marka horeba hadiyadi ay ka dhaxaysayoo ay ahayd waa sahaala taasi nin hore wax ugu soo hadiyeyn jiray ayaa wixii u soo hadiyeyn jiray uun imikana u soo hadiyeeyey maalan cadar buu u keeni jiray markastuu cumrada tago ama koofiyad iyo khamiis iyo waxbuu keeni jiray intii oo kale uunbuu soo qaado way bannaan tahay taasi oo loo diidi maayo laakiin wax siyaado ah oo intaan markaa qadaaga uu qabtay cusub oon hore aanu u keeni jirin iyo kuwa aan markii hore hadiyadda keeni jirin inay hadda keenaan taasaa la diidanya waa ninkii laga sheegayey maalinta wasiirka la magacaabo maalintaasaa go meel beelaya iyo muxuuaha macawista iyo gurigii meel all meel alla meeluu ka geli waaye waa kala bixi waaye maalinta la casilana telefoonkiisa xataa cid soo garaacaysaa ma jirto xataa tacsidii usoo diri maayaan ohan maayaan sabir iyo iimaan in badan baad meesha maaragtay ku jirtay marka mushkilad wey mushkilad wey walaa yajuusu ma banaano an yaqbala alhadiyata hadiyad inuu ka aqbalo min ahli camalihi intii shaqadiisu ahayd dadka degan wayajtanibu alqadaaa fii casharati mawaadic wuxuu iska ilaalinayaa toban goobood inuu wax ku xukumo toban goor marka mawaadic waa toban meelood lakin waxaa loo jeedaa toban xaaladood markuu oo ku soo ururaysa xaaladda aan misaajkiisu hagaagsanen naftiisu aanay deganayn intaas kusoo ururaysa marka aan xaaladiisu fadhiin dadka kale xukumi maayo marka markaan xaaladiisu fadhiyin waa goorma cinda alghadab markuu cadhaysan yahi nin cadhaysani waxa weeye inuu wax badan iswadaariyaa laga yaaba waljuuci markuu gaajoonayo walcaashi markuu haraadan yahay wa shiddati shahwati haddii shahwa markaa xoogana hayso uu markaa xaggii xaaskii u baahan yahay isagana waxaa la leeyahay de xaalad baad ku jirta wlxusni haddiiba markaa murugaysan yahayna waa saasoo kale murugo daran baa haysata isagana xaalad baad ku jirtaa baa la leeyahay wlfarax ilmufrid aad buu faraxsan farax xaddhaaf ah isagana waxaa la leeyahay iska yar utaad maarata kala degayso yarsu wa cinda almarad markii uu markaa xanuunsanayo xanuun markaa dee raadaynaya markaa fikirkiisii iyo maskaxdiisii oo markaa yani xanuujinayo wa mudaafacati akhbathayn marka uu celinayo ceshanayo labadii xubxumo waa kaadidii iyo saxaradii isagoo labadaa ceshanaya oo isku celinaya markaana inuu wax kala xukumo wuu iskaga dheeraanaya yani waa waa makruuh waxaan dhab wada makruuh wey intani yani hadduu kala xukumo xukunkii u ansaxaya haddii uu shareecada waafaqsan yahay laakiin de waa laga fiicay wa cinda anucaas marka uu luloonayo wa shidat alxari wاlbard qabow daran iyo kulayl darani markay jiraan walaa yas'alu اlmudacaa calayhi ilaa bacda kamaali اdacwa mudacaa calayhiga waxba weydiin maayo ilaa bacda kamaali اdacwa jeeroo ay markaa dacwadu dhammaystiranto mudaca calayhigu waa eedaysanaha mudacigiina waa dacwad ooga marka hadalka waxa ku horeynaya dee mudacigaa ku horeynaya mudaca calayhiga hadalka loo furi maayo ilaa ninkani dacwadiisa iyo doodiisa uu dhammaystiro walaa yuxallifuhu dhaarin maayo mudaca calayhiga ilaa bacda su'aali اlmudaci ilaa iyo uu markaa mudacigu yidhahdo hala ii dhaariyo eeg markii hore dacwaddii soo gudbinaya maxaad ka qabtaa ma waan diidanahayo arrintaa iguma laha ninkaas igu sheegtay markhaati ma haysataa may qaadigu iska aamusaya hadduu ihahdo markaa qaadiyo haddaba ha ii dhaarto markaasuu markaa qaadigu dhaarinaya walaa yulaqinu u maayo khasman labadan maaragtay isdacweynaya midkood u laqimi maayo xujata xujadiisa iyo doodiisa walaa yufahimuhu kalaaman hadalna fahansiin maayo hadalna fahansiin maayo oo yani waxa weeyi wuxuu ujeedaa qaabka uu doodiisa usoo gudbinayo kale isagu ma barayo isagu waa inuu soo barto qaabka uu dacwadiisa usoo gudbisanayo walaa yatacanatu bishuhadaa kuma cadadkaanayo nimanka markhaatiga ah oo su-aalo qalqalafsan oo kakano aan meesha aan loo baahno ad adayga ah weydiin maayo goormay ahayd halkeed markaa ku aragteen iyo yani waxaan markaa de aan munaasibba ahayn oo aan loogu sii baahnayn weydiin maayo walaa yaqbalu shahaadata markhaatiga ka aqbali maayo ilaa miman habatat cadaalatuhu mid cadaaladiisu ay sugan tahay mooyaane in cadaaladiis toosnaantiis qof toosan oo quman inuu yahay qof la og yahay mooyaane oo la hubo eh qof kale markhaatigiisa aqbali maayo marka hadduu isagu qof ka yaqaano saasuu ku yaqaan inuu qofkani qof toosan yahay haddaanu aqoon isagu waa inuu yidhaahdo ii keen laba qof oo ku garanaya oo dadkii magaalada la yaqaanay culamadii iyo dadkii lamidka ahaaya oo ku garanaya adigoo xaaladaada sheega markhaati walba saasuu ku odhanaya walaa yaqbalu aqbali maayo shahaadata caduwin calaa caduwihi qof cadow u ah qof kale inuu markhaati ku furo kiiu cadowga u ahaa maxaa shubhad baa jirta inuu ninkan de ku foorarinayo maadaama cadaawadii colaadii ay ka dhexaysay marka inuu markhaati ku furo laga yeeli maayo laakiin inuu u furo waa laga yeelaya inuu ku furaan laga yeelayne inuu isagii markhaati u noqdo u furu yidhahdo waa runtii waa waxa wey taas iyadu waa la aqbalaya walaa shahaadata waalidin sidoo kale waxaanu aqbalaynin inuu waalidkii ilmihiisa ama maaragtay markhaati u noqdo aabbihii ama hooyadii ama awowgii markhaati ma galaan oo ilmahoo ilmihii iyaga kasoo faraca ka ahaa markhaati uma noqdaan laakiin way ku noqon karaan haduu inankiisii markhaatiga ku furo waa la aqbalaya hadduu u furo un baan la aqbalay walaa waladin liwaalidihi faraciina asalkiisii waalidkii aabihii iyo hooyadii markhaati uma noqdo laakiin isaguna wuu ku noqon karaya walaa yuqbalu lama aqbalo kitaabu qaadin qaadi wax uu soo qoray ilaa qaadin qaadi kale u soo qoray fil axkaami axkaamtii maaragtay dee xukunkii xaggii maxkamaddu ay xukumaysay ee qaadigu uu soo qoray qaadi kale u soo qorayay la aqbali maayo ilaa bacda shahaadati shaahidayni ilaa ay ka markhaati kacaan laba markhaati oo yashhadaani bimaa fiihi waxa ku qoran waxa weeyaan markhaati kaa yacnii waagii hore Eh, de maala halkan oo kale iyadoo la joogo ayaa nin nin meel kale joogo wax ku sheeganay dacwaddii markii la qaado markhaatiyadii iyo wixii la hubiyo ayaa qaadigii xukunkii ridaya xukunkii markuu rido dee xukunkani wuxuu ka fulayaa dhul kale meel kale ayuu xukunkani ka fulaya marka ninkani xukunkii markuu qoraal buu samaynaya wuxuu u qorayaa qaadiga meeshaas waxaanu leeyahay qadiyadaasaa dhacday markhaatiyadii anigaa dhegaystay arintaa ninkaasaan u xukumay dee u fuliya oo siiya markaa ninkiio warqadii wataa dee meeshi waa kaasoo waa la xukumay qaadi maxaynu ka ognahay inuu isagu soo macmalay warqadan iyo dabcan iyadoo dee khatimanoo shaabadaysanoo wuu qaadaya laakiin shaabadda lafteeda dee la foojareen karaya marka waxaa laga maarmaana baa la yidhi in warqadan laba markhaati la socdaan oo la garanayo oo dad toosan oo quman ah oo markhaatigooda la aqbala ah oo ay yidhahdaan qaadi hebel baa soo qorayoo annaga ayaa markhaati ka ahayn inay yidhaahdaan walaa yaqbalu kitaabu walaa yuqbalu lama aqbalo kitaabu qaadin qaadi warqad uu soo qoray ilaa qaadin qaadi kale u soo qoray fil axkaami xaggii axkaamtii wixii xukumay ku saabsan ilaa bacda shahaadati shaahidayni laba markhaati markay ka markhaati kacaan mooyaane markay markhaati kacaan mooyaane oo yashhadaani bimaa fiihi markhaati ka ah waxa ku qoran kitaabka wsala allah waslm ala nabiyina maxamed allah aclam